بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka soo sheekeeyey oo uu ka soo baxay marfuucaat اlasmaa wuu inoo soo dhamaystiray waxa kale oo uu ka soo warramay mansuubaat اlasmaa iyagana waa soo dhamaystiray caawa waxau doonayaa inuu ka warramo makfuudaat اlasmaa asma'ada la khafdiyo inuu inoo tilmaamo ayuu doonayaa sheekhu waana baabkii u dambeeyey kitaabka ajrumiga makhfuudaat اlasmaa markaa ismigu saddexdaa xaaladood buu maraa mar waa marfuuc marna waa mansuub marna waa makhfuud markaa isagii oo mansuuba marfuuca waynu soo dhaafno wuxuu nagu yidhi waa toddoba soo saamayn culmi saamaynn isagii oo mansuuban inoo soo tilmaamo imise uu ku tilmaamay waa shan iyo toban binagu yidhi shan iyo tobankaa hal buuna sheegin halkaasina xagga hore ayuu ku tilmaamay soo ma caawa waxau doonayaa inuu inoo sheego makfuudaat alasmaa asmaada la khafdiyo wuxuu kaga warramaya un aqsaamteeda baabkan aqsaamteeda makfuudaadda aqsaamtooda unbuu kaga warramaya waa saddex oo waa makfuudun bilxarfi iyo makfuudun bilidaafa iyo taabicun lilmakfuud markaa wuxuu yidhi almakfuudaatu asmaada la khafdiyaay halaathatu anwaacin saddex nooc weeyi makfuudun weeyi mid la khafdinayo bilxarfi xaraf lagu khafdinayo waa mid lahoos dhigayo waxaan hoos dhigayo ee ka horeeyaana waa xaraf wa makfuudun weeyi mid la khafdinayo bilidaafati bisababi lidaafati tiirin sababteed lagu khafdinayo oo lagu hoos dhigayo wa taabicun mid raacayo weeyi lilmakfuudi mid la khafdinayo mid isagu taabic u ah oo raacayo weeyi waa saddexda wa cala lmashhuur sida mashhuurka ah waa saddexdaa mashhuurka waxaa ka soo horjeeda hayrulmashhuur o waa shan bay leeyihin culimadu makfuudun bilxarfi makfuudun bilmudaafi makfuudun bitadciyati iyo makfuudun bilmujaawara iyo makfuudun bitawahumi waa shantaasay leeyihin laakiin sida mashhuurka ah waa sidaa uu inoo tilmaamay makfuudka mujaawarada waxay ku tusaalayn jireen haadaa juxru dabbin kharibin bay ku tusaalayn jireen kani waa masalu welay godkeed godkaasoo kharibin kharaabay markaa haadaa juxru dabbin waynu garananaa deyo haadaa waa mubtada soo ma juxruna waynu soo barnay yada waa khabarkeedii juxru mudaaf dabbin mudaafu ilayh maxaa ku xiga kharibin kharibintan waa la jerayaa oo kharibin baa la odhanaya hadda waxaa laga nactiyaynayaa juxriga hore juxriga hore mayna gudnin juxri baa laga nactiyaynaya haddana kharibin waa la kasriyey limaada liannahu lamaa jaawara almajruura jura majruur hoos dhigan markay la jaartay ku xigtay la olagtay iyadina waa hoos dhigay de waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa makfuudun bilmujaawarati jaarnimun baa lagu khafdiyey bay idhahdeen jaarnimun baa he lagu khafdiyey bay idhahdeen laakiin aktharu nuxaat waxay marayaan in la rafciyo maadaama oo kaa hore ay mancuud kaa hore uu rafcisnaa maqfuudka tawahumkana waxay ku tusaaleeyaan lastu qaaiman walaa qaacidin lastu qaa'iman walaa qaacidin anuu maihi mid taaga mid fadhiyana maihi qaaciduna markaa la kasriyo waxaa la tawahumayaa oo la moodayaa qaaiman waa khabarkii ayo waa khabarkii laysa khabarka laysa waxa banaan in lagu jaro ba in ba lagu jaraa banaan kadibna waxaa la mooday khabarkii laysa in lagu jaray badii ay banaanaan jirto in lagu jaro kadibna walaa qaacidna de khabarkaa jiran baa lagu cadfay kolkaa waa tawahum baa la dhaa kaana laakiin sida mashhuurkaa waxay kusoo ururayaanuun kuwa horun soo hoosgelayaan sida mashhuurkaa markaa waa saddexdaa weeye almakfuudaatu asmaacada la khafdiyo ee la hoos dhigaayo alaaatu anwaacin noocyo saddex ah weeyi makhfuudun weeyi mid la khafdinayo bilxarfi xaraf mid lagu khafdinayo weeyi wa makhfuudun mid la khafdinayo weeyi bilidaafati idaafo lagu khafdinayo wa taabicun weeyi mid raacaya lilmakhfuudi mid la khafdiyey marka almakhfuudaatu alaaatu anwac waa mubtadiya khabar makhfuudun waynu ka bedelana ka dambana kahoruu ku cadfan yahay taabica laftiisu makhfuudka ku cadfan yahay laqmadaas ka ilaaliya mafud biari waynu garananaa mahfudu bilxarfi waynu garanaynaayo dee xuruufba isaga lagu hoos dhigayo xagga horan waynu kusoo marnay soo ma xuruuftii xuruufu jerkeed garanayseen ismiga laga horreysiiye ah mahfudun bilxarfi de iminkana wuu soo wadaa mahfudun bilidaafa ka idaafada lagu khafdinayo isagana agga damb kaga warrami don markaas isu taagana insha alla faama lmakfudu miyaa kii la khafdinayey bilxarfi xarafka lagu khafdinayey fa huwa kaa makfuudka a xarafka lagu khafdinayaa ma ay alladii kii weeyi yukfadu la khafdinayey huwa ladiiga bimin min lagu khafdinayey wa ilaa ilaa lagu khafdinaye wa can can lagu khafdinaye wa calaa calaa lagu khafdinaye wa fi fi lagu khafdinaye waruba rube lagu khafdinaye walbaai ba lagu khafdinaye kaafi kaaf lagu khafdinayey walaami laam lagu khafdinaye waxuruufilqasami lagu khafdinayey wxuruufiasami wabixuruufi lqasami ba midi ku daray ya wabixuruufiqasami lagu khafdinayey wahiya xuruuftaasi qasamku alwaawu wow weeyi walbaau ba weeyi wataau ta weeyi wa biwaawi rube lagu khafdinayey ruba wowdeeda wa bimud mud lagu khafdinayey wa mudu mundu lagu khafdinayey kaasa almaqfuud bilxarfiya qaybtii koowaad weyaan waa maqfuudun bilxarfi xaraf ba isaga lagu hoos dhigaya horeyna usoo marnay macaanidoodii iyo wuxoogii o dhan kitaabka awelkiisii ayaynu kusoo qaadanay culmadi marka haddii ismiga min uu ka horeeyo maxaa la odhanaya de waa maud ba laohanaya waa mahfud baa la odhanaya marka macaani fara badan bay lahayen o horeynu usoo tilmaanay minka wa min nuuxin oo kale weeyaan ah, minka wa min nuuxin minka mintani maxay jirtay damiirkaasay jirtay markaa mintu damiirna way jirtaa isni daahirana way jirtaa minka wa min nuuxin macaanideedana ibtida ka mid ibtida ka mida wa ilaa ilaa wey ilaa weeyaan macaanideedii hore aynu soo qaadanay mn mise macnaynu soo tilmaanay culim ya imise macnaynu soo sheegnay kolkaynu kitaabka awelkiisa inaad aakhirkiisa waynu socona awelkiisina waa laydin aliy ya hal kelima noo sheeg cashirkaa mad joogin mala waay insha allah cashrada waad ku noqonaysa intihaa kamida macaanideeda intiha ayaa kamid a ismi daahira way jirtaa ismi mudmarana way jirtaa iyadoo ismi damiire jirtay tusaaleda waynu soo dhigana ilayhi yuladu cilmu saa iyadoo ismi daahirina jirtay ila allahi marjicukum jamiica wa can can weeyaan cantana macaani baynu usoo shegnay macaanideeda maxaa ka mujaawaza ismi dhaahiray jirtaa soo ma way jirtaa tusaalaheeda ya radia allahu can lmuminiin iyadoo damiir jirtayna radia allahu canhum waraduu can calaa calaa weeyaan calaada macaanideeda maxaa ka mid ah alisticlaa baa way jirtaa mudmarna way jirtaa aye wa calayha al fulki tuxmaluun wa fi fi weeyaan fiiduna iyaduna waxbay jirtaayo haddaad aragtin ismi ay fi ka horayso iyadana waa la jeraya iyadana waa la jeraya markaa ismi daahirna way jirtaa damirna way jirtaa wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun laa fiiha qawlun walaa hum canha yunzafuun waa ruba ruba weeye rubina iyadna way jirtaa ruba haddaad aragtaan iyadoo ismi ka horaysa maxaa la odhanayaa iyaduna way jiraysaa de ruba rajulin kariimin laqiituhu markaa rajulntaas jira shuruud baynu uso dhignay yada shuruud baynu uso dhignay ilaa afar shardi meelaha ayaynu usoo sheegnay ssamen ya culimo ya ilaa afar shardi baan usoo sheegnay waaya walba ba weeyaan walba ba wey bacduna iyadna waxbay jirtaa de haddaad aragtaan bacdi oo waxa weeyaan shay ka horeysa de way jiraysaa iyaduna marartu bizaydin marartu bizayd mayna jirin way jirtay laakiin iska ilaaliya de markaad icraabaysin kelmadda kolka warsa baa ku dhaqaajinnuune xuruuftan iska eeg ma asalba mise waa zaa'id horta hadday asal toy ka mid tahayba dee ma ma ma baytin eega ka warrama baytin waan jeraya hadday tirada ka warram baytun baytin waan jeray hadday tirado ba'dan aan ku jeray war mayna saxayn le ba baynu sheegnay inay ka hormartay mayna saxayn culimo baytin ba'daa jeraysaa ka warrama e waa asal weeyaan asal markaa kolkaad icraabaysa in arday waan isku el waxyaala laska ilaaliya jirta waxaa ka mid a asalkiiyo zaa'idka inaad kala garatid horta markaasaad ku dhaqaajinaysaa de shaygan hadduu asal yahay dee ega baytin ad tiraad baadaa jirtay saw saw ceeb maaha bibeytin kolkaa dee sax bay noqonaysaa bibeytin sax bay noqonaysaa waa yahay halkaa in yar haddaan isdul taagno zaa'idkaa iyo iyo iyo taa garashadeeda inaan soo sheegnay la tahay waxay soo qaadan jireen culimmadu qisay soo qaadan jireen <clears throat> askari wuxuu kusoo naqlinaya fi kitaabi tasxiif anahu qiila libacdihim ma facala abuuka biximaarihi ah, kitaabkiinanu qoryan malanaya ma facala abuuka biximaarihi aabbaha dameerkiisii muxuu ku sameeyey faqaala baacihi wuxuu yidhi wi baacihi faqiila lima qulta baacihi oo maxaad baacihi u qaala wuxuu yidhi falima qulta anta biximaari adba maxaad biximaari u tirida fa qaala waxa uu yidhi ana jarartu bilba war anu ba baan ku jiray fa qaala waxa uu yidhi falima yajuru bauka waba ilaa yajuru oo badayda anig badaada adna maay wax u jaraysaa ana tayd mayna waxba u jarayn de bada waa baune markaa maxaa iskaga dhex galay asalkii iyo zaaidkii buu kala garan waayey asalkii iyo zaaidkii ayuu kala garan waayey markaa waxaa muhiima qofku markuu wax eraabayo inuu iska ilaaliyo waxa weeyaan asalka iyo zaaidku inayna iska dhexgelin de qisada lafteeda waxaa soo raraya ibnljawzi fi akhbaari alxamqa walmuafiliin buu kusoo naqlinaya safxadda toddobiyo toddobaatan wuxuu odhanaya lafdiga uu kusoo naqlinaya can maymuun bin haarun qaala qaala rajulu lisadiiqin lah nin baa wuxuu ku yidhi nin ay saaxiiba yihiin maa facala fulanu biximaariyi waar hebel dameerkiisii muxuu ku sameeyey qaala waxa u ihi baaciyi y baaci hadda waad fahmaysiin isagu muxuu leeyahy bacdana jarisa buu leeyahy hadda baaci waa ficil mowt ya kadibna wuxuu ku yidhi qaala qul baacahu waar baacahu dhe baacahu dhe baacihiia odhan qaala waxa uu yidhi falima qulta biximaari oo adba maxaad biximaari u leedahay qaala waxa uu yidhi albaau tajuru wardaani badayda wax jaraysa biximaari bada ku jirta wax jaraysa qaala waxa u yidhi faman jacala baaka tajuru wabai tarfac ya oo adi badaada yaa ka dhigay mid wax jarta aniga badaydana mid wax godaysa iminkana wuxuu sii leeya baacahu ya baacahu ila hada hada u dambaysa mafcuulka noqotay wa waa damiir ma godaal buu kasoo qaaday maaragta <laughs> bacdaydina waxbay godaysaa bu yidhi taadina waxbay jeraysaa waa sidee san isku waafajinaa markaa marka ugu horeysa waxaa muhiim ah qofka ardaygu marku wax icraabayo inay ukala caddaadaan zaaidka iyo asligu inay ukala caddaadaan wal kaafu kaaf baa kamid kaaftana iyadana dee macaanideed tashbiih baa kamid arkaan baynu soo sheegnay iyadana arkaanteedu mise ilaa shan rugni baynu soo sheegnay mushabih iyo mushabah iyo mushabahu bihi adaatu tashbih iyo wajushabah waka zaydun kalbedri ana kalmaai in raditu safaan waida ma sakitu kuntu lahiba balaaqada inugu tegi doonaa ana kalmaai wuxuu yidhi anu biyo kalanahay in raditu ana kalmaai in raditu safaan haddii aan raali noqdo buu yidhi anu saafi ahaanshaha waxaa la mid ahay biyo biyaha caddaanka sida biyaha noqdaa bui waidaa maa sakidtu kuntu lahiba markaan cadhoodana sida dabka axsaankiisa soo madarag saasoo kalean ololaa bu yidhi maxaynu <laughs> uga soconnaa ana kalmaai almaai maxaad hoos dhigtay dee kaafkaad ku hoos dhigas laam baa kamid a laam ayaa kamid a iyaduna waxbay jirtaa ah. sabaxa lilaahi alxamdu lilaahi waka waxaa kamid a xuruufu qasamkii de xuruufu qasamku waxay kamid yihiin un kuwa hore muxuu gaar ugu sheegay waxay gashaa almuqsamu bihi de ta lagu dhaaranaya ayay gashaa oo waxaad odhanaysaa wallaahi bilaahi tallaahi horeynu iyagana uga soo warana ilaa shuruudahoogi waxaa kamid a ah, waaw ruba rubi wow ay leedahay wax lagu jaraa ruba waan soo garanay soo ma inay wax jarto wow yaro rubi ay leedaha jirta wowdaa lafteeda wax jirta hada madhabu aciifun waa madhab daciifa saxiixa ama sida muctamadkaa ama raajixa ihi rubaa jaraysa oo rubi iyada oo madkuura ay wax jartaa iyada oo maxduufo oo xadfanna waxbay jartaa waynu gaari doonaa wa taaratan tudmadu bacda alwaawi ka qawlihim waraakibin bajaawi xariiri baan ugu tegi dona mulaan insha allah wa taaratan tudmadu bacda alwaawi ka qawlihim waraakibin bajaawi mulxaynu ku gaari doonaa insha allah markaa eeg sheekheenu wuxuu qabaa inay wowdaasi wax jarayso laakin sida raajixa culimadu waxay leeyihin wowdani ma jarayse ruba ayaa wax jarta iyada madkuura ah oo sheegan waxbay jartaa iyada oo maxduufaana way jartaa bacd alwaaw un lama xadfo weliba bacd alfa baa la xadfaa bacda balna waa la xadfaa intaa la-aantoodna waa la iska xadfi karaa laakin bacd alfa waa kaiir bacd alwaawna waa aar bacda bal waa qaliil wa biduunihinana waa aqalo bay dhahdaan culimadu insha alla wan gaari doona wlaylin kamawji lbaxri arkhaa sudulahu calaya bianwacin humuumi liyabtali waa imru qays walaylin bu yihi walaylin walaylin ay waruba laylin alla habeen badana walaylin waa la iska hoos dhabay maxaad hoos dhabaysa ya waa waawa ruba weyaan walaylin ay waruba laylin alla habeen badana laylka oo kamawji lbaxri badda hirtiisa oo kale ah kaasoo arkhaa sii daayey suduulahu daahyadiisii calaya aniga dusheeda igu sii daayay liyabteliya inuu ibilkaydiyo darteed bianwaaci lhumuumi humuumta iyo himooyinka anwaacdoodana inuu igu jirabo oo igu imtixaamo maxalshaahidkani waa maxay adabkaynu ugu tegi doonaa waa walaylin walaylin taa mud iyo mundu baa kamid a mud waxbay jirtaa munduna waxbay jirtaa iyaduna ah. waxaad odhanaysaa maa ra'aytuhu maan arag mud yawmi ama ma kalamtuhu mundu shahrin ma raaytu waynu so dhiganay yada icraabteedi oo wax lagu sheegay maankaaga la kaasho mar kasta icraabun ma sheekh de hore inu soo qaadanay haye mud maxaynu odhanaynaa xarfu jarin mabniyu cala sukuni maxal lo min alicraab soo ma liannahu xarfun yawmi ism majruurun bimud wa calaamatu jarri kasratan dahiratun cala akhiri yawmi mudaaf alkhamiisna mudaaf ilayh ya mayna saxayn ya oo yom sawka darafa culimo yomuna dharafayn waa sideede yom yomuna dharafayn mud baa jirta wa an yaku maxoo dharafka tacriifkiisi ma wa yom eh, horta ma waa dharfu maxay ma darfu zamaan mase waa dharfu makaan waa darfu zamaan darfu zamaanka tacriifkiisi mamaan jira wax saddex shardi laga helo aye ko an yakuna isma zamanin wa an yakuna mansuuban wa an yakuna bitaqdiiri manaa soma wa an yakuna mansuuban dibaa la waayo caamil jir baa ka hormaray iska ilaaliy sekin akaani waa darafuna dee taagnaatid waa ka kac yawmlkhamiisi yawmun niyarun ka waram ama yawmun mubaaraku waa mubtada markaana de markaa iska ilaaliya waaya ma kalamtu mundu shahrina waa lamid de mundu waa xarfu jarin mabniyun cala dami weyaan iyadu mundu ila way damisanta iyadu laa maxal loo min acraab shahrin ismajruun bimundu calaamatirin kasratun daahiratu ala akhiri markaas ku duuduuba xuruuftan imisi naga tilmaamay sheekh oo mise ma tirisen waa shan iyo toban shan iyo toban weyan bay leta waad la tirinaysaa shan iyo toban weeyaan shan iyo tobankaa waxaad ka saartaan waaw ruba sida muctamadka ya afar iyo toban baa soo afar iyo tobankaa lafteeda waxaad ka saartaan ba'da macnahay doonta ha ba waa ba unde marna iyadoo soo celiya marna iyadoo sooma taana ka saara maxaa soo hadhay saddex jirka koob iyo la gaadhsiya marka wuxuu ka tegey sideed waka sideeddaba waxaa sheegay maxamed amin baa sheegay fatuxaat alqayuumiyu ku sheegay xaggii hore inu kuso dhaafnay awalkii hore ka eeganaysa maxamed ibnu maligna wuxuu sheegay labaatan buu sheegay labaatan hal buu ka tego lowlaa buu ka tegey wuxuu sheegay min buu sheegay ilaa buu sheegay xataa buu sheegay khalaa buu sheegay xaashaa buu sheegay caddaa buu sheegay waynu soo baranay ma buu sheego can buu sheegay aduu lowlaa oo keliya ayuu ka tegey insha alla alfaynu ku yaari doona isagoo nadmiyad eh. ka gudub fa ama almakfuudu kii la khafdiye miya bilxarfi xarafka lagu khafdinayey fa huwa mafcuudka xarafka lagu khafdinaya mai aladi ki weeyi ya imika kitaabka inu soo dhamaynanayo fa huwa waa mubtada mana waa khabar fa huwa mafcuudka xarafka lagu khafdinayaa mai ay ladi ki weeyi yukfadu la khafdinayey huwa ladiga bimin min lagu khafdinayey waa ilaa ilaa lagu khafdinayey an an lagu afdinayy al al lagu afdinay i lagu afdinay rub lagu afdinay lba lagu afdinay lkafi lagu afdinay lami lagu afdinayy waxruuf اqasmi bixruuf اqasmi lagu afdinayy wayi xuruufta dhaartu al waagu wey lba wey ta wey wabiwaawi rub rubawdeeda lagu afdinayy wabimud lagu afdiy mudud lagu afdiy halkaa mid baa naga baxay waa maxay almaqfudu bilxarfi ka gudba culimo kaasuu gudaayey waaya ma ma yufadu bidaafati ma ma ma ma ma ladii kimiya yukfadu la khafdinayey huwa ladiga biidaafati bisabab idaafati idaafo sababkeed lagu khafdinayey fanaxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi ulaamu zaydin ay haada kani ulaamu zaydin zayd ulaamkiisii weeyi wahuwa kaa idaafada sababteed lagu khafdinaya kaainu calaa qismayni laba qaybood dushooda mid ku sugan weeyi ma alawalu ka hore may ay ladii kii weeyi yuqadaru la qadarayey huwa ladiga bilaami laam lagu qadarayey wama ay wladi wlqismu thani qaybka labaad ma ay ladii ka weeyi yuqadaru la qadarayo bimin min lagu qadarayo faladii qismiga yuqadaru la qadarayo huwa ladiga bilaami laam lagu qadaraya naxwu hulaamu zaydin iyo wixii lamid aweeyi naxwu haada baa uqadaran haada kan hulaamu zaydin mise idin intaasay ma hulaamu zaydin bu mise hulaami zaydin mugadaya hadduu gadayo waxa weeyaan mubtadaad uqadaraysa naxwu hada ulaamu zaydin hadduu ku idaafeeyena nawdu idaafeyd naxwu ulaami zaydin wladii ka yuqadaru la qadarayo bimin min laka lagu qadarayaana naxwu hawu khazin waa mara xariira wa baabu saajin waa albaabba xarasaafa wa khatamu xadiidin waa fargal bira waayahay halkan wuxuu kaga khafdamaya k wuxuu kaga warramaya kii idaafada lagu khafdinayo ba halkan nagu sheegaya in yar hadda isdul taagna idaafa idaafa inoo qorani layn luqada waxaa lagu hahda mutlaqu lisnaad mutlaqu isnaad ba xagga luqada lagu idhahdo waa tiirin un isilaaxa isilaaxa istilaaxa lagu idhahdaa waxaa la idhahdaa waa isnaad isnaadu ismin ila smin aakhara isnaadu ismin isnaadu ismin ila smin aakhara btanziil thani min alwali bimanzilati tanwiinihi bay ayay ku tacriifiyaan waa isnaadu ismin in ismi loo tiiriyo ila smin aakhara magac kalaa loo tiirinaya bitanziili thani ka labaad in la dejiyo min alawali ka hore xaggiisa laga dejiyo bimanzilati tanwiini tanwiintiisu kolkii hore halkay u taagnayd hadda inu fahnay ma btanzil hani min alwali bimanzilati tanwiinihi saasay ku tariifin jireen tacaariif kalena way saaraan kaa iska qaado waa iska fudayd waa yahay macnihiisna waad fahamteen ismibaa ismi loo tiirinaya ismiga labaad ismiga hore wuxuu u taagan yahay halkii kolka hore tanwiintu ay u taagnayd hadda waad fahmi kartaa bay la tahay tusaalead ku fahmiye zaydun soo qaado zaydun oo halkaa yaaleeg ma waxba loo tiiriye soo ma tanwiinsano cid u tiiri ulaamu zaydin dhe ya ulaamun oo halkaa yaalay dh ulaamun oo halkaa yaalay soo ma tegi jiro ulaamkan yaale eegma waxba loo tiiriye meel looma tiirin bal cid u tiiri addoonkan cid yaalata u tiiri zayd ba u tiiri ulaamu zaydin mayna laba ismi isku tiirin idaafatu ismin ila ismin aakhara hadda waan fahnay ma kan labaad ee zayda ah, halkaynu u dejinay halkii tanwiintu ay u taalayda markii hore ila kolka hore ulaamun bu ahay waa basi hadda tacriifku waad fahamtay mayla tahay haddaba eeg ismigaa hore axkaam baa u laazimta ee mudaafka ka hore mudaaf baa la dhahday ka dambe ee mudaaf ilayga la dhaan axkaam baa u laazimta fahma maxaan idin idhi labadan ismiye laisku tirinay ka hore maxaa la dhahdaa mudaaf ka dambena maxaa la dhahdaa mudaaf ilayhi baa la dhahdaa ka hore axkaam buu iska leeyahy u laazimta ilaa saddex xukun buu leeyahy insha allah waan gaari doonaa ka dambena axkaam baa isna u laazimta waa hal xukun isaga ka hore axkaamta u laazimta waxaa kamid a in tanwiinta laga gooyo de waxa kamid a ah hadduu muana ama ah jamcu ah dakrusaalim yahay in nunti laga gooyo waxa kamid in al laga gooyo waxyaalahaasa kamid a saddexda xukun baa sheega iska soo duuduub waxaad kusoo duuduubtaa kownuhu calaa xasab alcawaamili ka hore waa sida kownuhu calaa xasab alcawaamili cawaamishaa loo eegaya caamilka meesha yaallaa la eegayaayo caamilka meesha yaallaa wuxuu u baahan yahay baa looga dhigayaa jaaa hulaamu zaydin ka warrama imiga hulaam jaai maxay u qaadatay faacilnimay u qaadatay ra'aytu hulaama zaydin marartu biulaami zaydin waa lagu tacajiyey sooma nuhu calaa xasabi cawaamili hore saa iska dhah axkaamtiisa kala kuu dambayse ka dambe miya nuhu majruuran abadan weligiiba wuu jaran yahay saddexda xaaladood beeg jaaa hulaamu zaydin mn muna jernayn ra'aytu hulaama zaydin muna jernayn marartu biulaami weligiiba isagu wuu jaran yahay sheekh haddae mudaafileyg aad godid soo khatar ma weligiiba wuu jaran yahay waa majruurun abadan weligiiba isagu wuu jaran yahay axkaamtaasa markaa u laazimta waa yahay haddaba way qaybiyaan culimadiio waxay u qaybiyaan halkan ega wuxuu noogu qaybiye laba laakiin culimadu waa saddex bay idhaahdaan saddex bay u qaybiyaan waay saddexdaa ay u qaybinayaan idaafat laamiya iyo idaafat bayaniya iyo idaafat dharfiya saddexdaasa u qaybiyaan laamiya iyo bayaniya iyo dharfiya laamiye mala waad garanaysaane waxa weeyaan bimacna lam oo markay idaafadii noqoto bimacna lam bayaniyana waa maxay waa bimacnaa min minta macaanida bayaniya kamid ma bayaniya noqotay dharfiye markaan ku leeyahayna waa bimacnaa fi markay noqoto de arminaba sidan markaa labun buu tilmaamayba labun buu tilmaamay laba un buu tilmaamay labada uu tilmaamay waa maxay waa bimacna lam iyo bimacnaa min wuxuu ka tegey tafid ayuu ka tegey tafida ayaa ka tag way yar tahay way yar tahay ya oo jumhuurta naxwiyiintu mabay sheeginba ashari wuxuu odhanaya keliya waxaba sheegay ibn mali baa sheegay buu odhanaya isagoo daaifo yaroo naxwiyiinta kamida ku raacaya ayuu sheegay lakin jumhuuru naxwiyiin badanaa maba sheegaanba marka wuxuu usoo horeysiiyey tabimacna laamta ayuu usoo horeysiiyey oo hadalka iyada ku fara badan hadalka he iyada ayaa ku fara oo waxay idhahdaan kulu idaafatin imtanaca jacluhaa bimacnaa min aw bimacnaa fi takunu bimacna lam idaafo kasta oo ay mamnuuc noqoto bimacnaa min inay noqoto ama bimacnaa fi inay noqoto bimacnaa laan bay noqotaa bay dhahdaa bimacnaa laan bay noqotaa sida awadeed buu usoo horreysiiyey oo iyada xagga hore ugu keena marka waa saddexda idaafo bimacnaa laama iyo mid bimacnaa mina iyo mid bimacnaa fiya dawaabidooda kala quro markaynu bimacnaa min leenahay an yakuna almudaafu bacda min almudaafi ilayh mudaafka hore waa inuu yahay badh ka mid dambe ama la jinsiba waa inu yahay labada waad karta an yakuna mudaafu jinsan min amudaailey waad ohan karta waa saddexda tusaale sheekuu ku dhameeyey de thawbu khazin iyo baabu saajin iyo khatamu xadidin waa maxay waa idaafadaasi waa bimacnaa min weeyaan oo adu eeg thawb waa maro khazintana waa maay iyadna waa maro waa xariirde markaa thawbkani khaskanuu kamid thawbun waa maro oo masnuucun min khazin xariir laga sameeyey baabu saajin soo garan maysid baab albaabkani waa saajkan uu ka mid yahay waa mudaaf ah, baabkani saajkuna waa mudaaf ileyh baabun waa albaabo masnuucun laga sameeyey min saajin baxrasaaf waynu ifaanay la tahay khaatamu xadiidin khaatamku waa mudaafkii xadiidna waa mudaafi ilayhigii waa bimacnaa mid khaatamu waa fargal oo masnuucun laga sameeyey min xadiidin bir bay noqonaysaa de markaa idaafadaasi waa maxay waa bimacnaa min baa la dhahda daabitkeeduna waa maxay an yakuna almudaafu bacdan min almudaafi iley waka bacdan min almudaafi iley waayo taasi waa ta bimacnaa minta maxaa kuu timiday ti bimacnaa fid ahayd soo ma an yakuna an yakuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaafi ah, mudaafu ilayhigu waa inuu koobo oo daraf uu noqdo mudaafka hore ah, mudaafka hore bal makru leyli makrun i wa waa shirqool habeen dhacay markaa waa maxay bal makrun waa shirqool oo fi leyli bay noqonaysaa oo idaafadas waa bimacnaa fi bay noqonaysaa markaa darafkaasi ha noqdo ama zamaan ha noqdo ama ha noqdo makaan ha noqdo de yaa saaxibeeyi sijni idaafadaas waa bimanaa fi mota ya markaa idaafadu markay noqoto bimanaa fina daabitkeedu waa maxay an yakuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf waa inuu koobsan karo oo uu koobi karo maxaa soo hadhay idaafada bimacna laamayd soo maa iyado daabit ma le iska dayada intaa wixii ka soo hadha la dhahde hadday bimacnaa mid noqon weydo ama bimacnaa fi ay noqon weydo maxaad ku dhaqaajinaysaa ya waxay idhaahdaan waa kulu maa laa yasluxu fiihi axadu nawcayni almadkuurayni saasay ku tacriifiyaan saasay dhahdaan inkastuna daabid daabid ma ahaata iska ilaali waa wax kasta oo labada nooc ee aan soo sheegnay ayna u suuban baabid xaqiiqiya male baabid taqriibiya ah haddaynu yar samayno baabid taqriibiya eeg lilmubtadi waynu soo dhaweynayna an yakuuna almudaafu ilayhi maalikan lilmudaafi mudaafu ilayhigu waa inuu mulkiyi karo mudaafka hulaamu zaydin ka warrama hulaamu zaydin iminka hulaam baa mudaafa zaydna waa mudaafu ilayhi haddaba zaydka dambe oo mudaaf ilayhi muuna mulkiyi karayn zaydka ulaamka mana isagu lahayn markaa idaafadaas biman ulaamu lizaydin bay noqonaysa xasiiru masjidin ka warrama de isaga ikhtisaasule isagaa la gaara isagaa la gaara mama mulki kara mu mulki kara masaajidku ikhtisaas buu leya o waxyaalaha gaarka la yahay wey waa yahay markaa waa maxay idaafada waxaa la dhahda iyada wa taqriib hadda kaasi kan daabitkan ku siiyey daabit taxqiiqiya maaha waa daabit taqriibiya lilmubtadiin weeyaan markaan saddexdaasay culimadu uqaybiyaan wuxuu yidhi sheekhu wama ma ay ama ladii ka miyaa yukfadu la khafdinayo huwa ladiga bilidaafati bisababi lidaafati idaafo sababkeed lagu khafdinayo iska ilaaliya sheekhu bilidaafati buu yidhi marka halkan waxa ka cad isagu wuxuu qabaa idaafada lafteeda wax khafdinaysa waa qowl laga raajixsan yahay idaafadu sabab bay unoqonaysaa wana bilidaafati bisababi lidaafati waaniga nidle idaafadu ma khafdisa idaafadu waa macne mudaafka khafdinaya qowlka raajixi waa sida maxaa khafdinaya mudaafka l eega hulaamu zaydin zayd s soo mudaaf iley ma zaydkan maxaa khafdiyey sheekhan wuxuu qabaa isku tiirinta lafteeda bu isagu leeyahy laakin sida raajixi waa maxay waa mudaafka ka horeeya khafdinaya weeyaan mudaafka ka horeeya khafdinaya qawlkaasaa raajixa wama ma ay ama ladii kamiya yukfadu la khafdinayo huwa ladiga biidaafati bisababi idaafati tiirin sababteed fa naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aha tidhi haadakani hulaamu zaydin zayd adoonkiisii weeyi wa huwa ka idaafada sababteed lagu khafdinaya kaainun mid ahaaday weya calaa qismayni laba qaybood korkood ma y ladii kawayi yuqadaru la qadarayo huwa ladiga bilaamin laam lagu qadarayo waynu sheegnay wama y ladii kawayi yuqadaru la qadarayo huwa ladiga bimin min lagu qadarayo faladii ka yuqadaru la qadarayo huwa ladiga bilaamin laam lagu qadaraya naxwu ghulaamu zaydin weeyi ay haada kani hulaamu zaydin ay hulaamu lizaydin bay noqon ka hulaamun lizaydin waladii ka yuqadaru la qadarayo biminka lagu qadarayaana naxwu thawbu khazin haadihi thawbu khazin waa maro xariira wa baabu saajin waa albaabka xarasaafa wa khaatamu xadiidin waa fargal bira armina basidan wa khaatamu xadiidin buu kitaabkii ku dhameeyey ya waa fargal bira buu ku dhameeyey sheekhu soo ma aragtin waa yahay maxay noo hadhay marka almakfuudu bilxarfi waynu soo sheegnay almakfuudu biliidaafatina qowlka raajixa maxaynu nidhi mudaafkaa lagu khafdinaya mudaafkaa lagu khafdinaya maxay noo hadhay kii tabciyada soo maa kaa tabciyada waa laga raajixsan yahay waa laga raajixsan yahay markaa insha alla kutubta maan ku gaari doonaaye kaa kamuu warraminba sheekhu muu soo celiye maad arkaysaan muxuu uga warrami waayey wuxuu uga warrami waayey sabaqa alqawlu calayhi fi aakhiri baabi marfuucaat mufasala soo tawaabicdii garan maysaan tawaabicdaynu kuso dhaafnay mancuudka hore hadduu marfuuc ahaahe saw nactigu marfuuc muu noqon jirin hadduu mahfuud ahaana saw mahfuud muu noqon jirin macduufka iyo macduufu caleyna mana sahayn ya muakidka iyo muasidku ino soo saameyn waa mesan de halkaasaynu kusoo marnay muxuu ka soo celimo marka halkaasuu sheeku kusoo qaadaa dhigayo uu ka kaaftoomay markaa inuu soo celiyo markaa kaa waxay leeyihin culimadu sida raajixa ah waxa weeyaan kuma jiro markaa caamilka khafdaha keenaya waa laba un buu noqonaya marka laba un buu noqonaya in xaraf lagu khafdiyo iyo in mudaafka lagu khafdiyo kaa waxaad kaga kaaftoomaysaan hal qaacidan idin siinaya kutubta damaan ku gaari doonaayo ana caamila taabici huwa caamilu lmatbuuci ila albadelu fainahu biniyati takraari lcaamil qaacidadaasad xifdideedii taabica wax raacaya caamilkiisu matbuuca hore ee uu raacay caamilkiisa weeyi ilaa bedelka mooyaane isaga xagga damban ku gaari doonaa insha la sm gara tusaale jaa jaaa zaydun zayd baa yimiday zaydkii alcaaqilu iminka alcaaqil waa maxay waa nacti muna taabicayn matbuuca la raacaya waayo waa zayd zayd caamilkiisu waayo waa ja alcaaqil caabilkeyguna waayo de waa ja hadda ma fahni ma marartu bizaydin alcaaili marartu bizaydin alcaaqili isagu wuxuu leeyahy tabciyadaa lafteeda caamilo bu leyahy raacitaankaa laftiisa caamilo bu leyahy sheekh laakin maxaanu leenahay alcaaqili waa taabic zaydna waa matbuuc la raacayo zaydkaa hore matbuuca caamilkiisu waa maxay waa bada dhade mayna bad ahayn bada kana waa caamil maxaynu odhananaa ina caamil ataabici huwa caamil matbuuci ila albedelu fainahu biniyati takraari caamili iyadoo bastisan insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa halkaa culima waxaa nagaga dhamaaday oo sheekhi uu ku dhameeye wa khaatimu xadiidin buu ku dhameeyey wuxuu ugu dhameeyey lahayn culimadu waxaa jirta waxa la dhaha baracat likhtitam baracat listihlaal iyo baracat likhtitam ma jira balaaqada lagu bartaayo min muxasanaat albadiiciya kamid cilmi badiica lagaga warrama ila balaaqada way qaybiyaan baraacatu listihlaal kitaabka awalkiisa waa inu ku sheego waxyaalaha uu kaga warramayo ah. hadduu naxwo ka warramayo tusaalaa rafcuu ku sheegaya ama nas buu ku sheegaya ama khafduu ku sheegaya wixii waad fahmaysaa moogta baraacatu likhtitaam ama baraacatu lmuqaacna waa la dhahdaa waxaa la dhahdaa waa inuu musanifku kitaabka akhirkiisa ku sheego waxayna tusinaya kitaabki inuu dhamaystirmay eega khatam xadidin baa udambaysa waa kitaabka u dhamaaday weyaan de wax ka dambeeya ma jiro kitaabku wuu khatimay weyaan waxaynu ku baran doonaa balaaadi marka waxay yidhahdeen thawbu khazin thawbu khazin tan lafteeda waxay qofka mara xariira haysta sow taajir maa ya ninka ajrumigi usoo dhawa usoo dhamaaday waa nin taajira oo luqadii wax badan buu ka haya luqadii he wax badan buu ka haya maro xariira ninka meel loogu tilmaamay muna doonayn meesha inuu u doonto maradii xariirtii waxa ka dambeeya wa baabu saajin maradii xariirtii waxay dhex guri qufulan albaabkeygina uu baxarasaaf yahay baxarasaafkan waagi hore wuxuu jooga halka innaga ad xadiidku inoo jooga soo garan maysaan bartaasuu uu dhex tagay uu la soo baxay xariirtii bimaanaa kitaabkii ajrumigii albaabkii baad u gasho wuxuu ku shabahaa ibnu cuthaymiin naxwa wuxuu ku shabahaa guri gurigaa albaabkiisu waa maxay waa xadiid gurigu sida kale gacantaad xitaagelin karta waad ku daloolin kartaa laakin albaabkiisii hore waa maxay waa xadiid albaabkiisa haddii aad furtid meel kasta gacanta waad ka gelin kartaa xaggii dambe xaggii hore xagga dhinacyada intaba laakin albaabkiisan hore ayaa aday ku jira markaa qofka mubtadiga ah naxwi marka hore waa kusoo taagtaagan yahay laakin haddii u sabro uu geliyo aadi kadib xita agga dambaad kaga imanaysa waad buusbuusaysa wuxuu ka dambaysiiyey wakhaatamu xadiidin xariirtii halkay halkii ay ku sugnayd baad ugu hagaagto albaabkii waad jebisa waad furtay waad soo dhamaysay nin fargal bira xidhan fargalkaa birkii maayar buu ka dhaca ajruumigii haddii aad soo dhamaysay naxwihii wax fara badan baad ka haysaayo waad sidataayo kaa dhici maayo dee fargal biraad xidhantahe muu kaa may halkaa haddaba markay socdaan naxwuhu ardayga dhib badan buu ku keenaa moogta wuruur badan buu ku keenaa kolka hore ardaygu mutakabir bu nooda san ku taaga taa lafteeda sheekh waxa weeyaan araar buu ka sameeyeyo asmaada markuu qaybinayo saddex buu uqaybiyey wuxuu ku bilaabay marfuucaat lasma marfuucaat lasma ardaygu marka ugu horaysa sa usoo galo san ku taagaa moogta halkaa w halkaa wuu khafdiye halkaa ah, halkaa saasuu yidhe halkaa haysashadiisaa badan wuxuu ku xigsiiyey mansuubaat lasma mansuubaat lasma ardaygu markuu soo gaadho mutawasit noqdo naxwi mutawasit markuu ka gaadho wax badan cagtuu yar dhigaya wuu istaagaya mansuubaat wuu istaagaya wuu yar fiirsanaya in badan ma degdegayo mafudaatsnaa buu ku dhameeye u dambaysiiyo de wuba xasilayba kolkuu naxwi si fiican u fahmo qabsashadiisu ma badanaysa he dadka wuu waanwaandeeya wuu kitaab furaya ya kitaabku dib ugu noqonaya bilaa sen uga jeeday bilaa sen kale uga jeeday bilaa sen kale uga jeeday markaa kitaabkii ajrumiga culumay halkaasu inagaga dhamaaday kitaabkii ajrumigu halkaasu ku dhamaaday markaa baabkana wuxuu kaga waramay saddex masalo kaga warramay saddexdaa masalo kaga warramay waa maxay waa mafud bxarfin mafud biاضaaf ama bmudaaf iyo mafud btabaciy waxaynu haysanay imisa konton iyo lix baan haysanay saddexdaa ugeeya konton iyo sagaal maslo kitabka ajri ugu dhamaaday konton iyo sagaal baad sheekh caawa waa haysataa oo jeebada kugu jirta markaa inagu sharixiina waynu soo ikhtisaarina in ka fara badan baa laga saaraa lakin lakin waynu soo ikhtisaarina insha allah sagaaliyo kontonkaa iska soo xifdiya de maadaama lagugu dambeysiyey wa khatimu xadidin yuu kaa dhicin sheekh marka insha allah hala soo akriyo hala soo muraajaceeyo waxa weeyaan dhowrkan cishe kaa dhacaya intana iska fasaxaada insha allah yaa ilaa khamiisii jimcad haysataane dee soo akriya oo cashiradii waxa weeyaan soo muraajaceeya waxa weeyaan dadaalana de insha allah dadaala ruuxu haddii waxa weeyaan uu dadaalo qof kasta inta uu dadaalo unbuu goosanaya